بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waa majliskii ama fadhigii sagaalaad majaalistii aynu ku akriyeynay diiwaanka imaam alimaam ashaafici raximah llahu tacaala wanafacana bicilmih waxaynu ku guda jirnay qaafiyada laamka wuxuu yihi jaamicu wafaqahu llah samica arabiicu bnu sulaymaan bna alimaam الshaaficiyi yaquul samictu abi yunshid على كل حال أنت بالفضل آخذ wma alfadlu ila liladii yatafadalu samica arabiic bnu sulaymaan rabiic bnu sulaymaan almuraadi badan baynu soo marnay ayaa wuxuu maqlay ibn alimaami ashaaficiy imaamu shaafici raximah llahu tacaala wiilkiisa oo yaquulu leh samictu abi aabbahay baan maqlay oo yunshidu tirinaya gabaygan ala kuli xaali si kasto ay ahaataba anta bi ama alayani xaalad kastood kusugan tahay anta bilfadli aakidun qof markaa fadligii iyo dadnimadii iyo sharaftii qaatay baa tahay wama alfadlu ila liladii yatafadalu fadligu uma sugnaan qofka dadka wax ugu deeqa ee dee markaa fadliga isagu raadsada mooyaane waxay nagu cusub halkan waa ibn limaam shaafici imaam shaafici wiilkiisa abu cuthmaan baa maxamed ibni maxamed ibni idriis aabihiibu la magacaha maxamed ibni maxamed ibni idriis ashaafici abu cuthmaan nin sheekha buu ahaa isaga laftiisu oo xanaabilada laftooduna ay dabaqaadkooda ku sheegaan maadaama axmed ibn xambal raximah llahu tacaala uu masaa-il kasoo wariyey aabihii oo shaafici ahna waxbuu ka qaatay sufyaan ibnu cuyeyne laftiisa waxbuu ka qaatay baa la yihi marka eh, laba boqol iyo afartankii wixii ka dambeeyey meelahaas ayaa wafaadkiisu ahaa marka waa abu cuhmaan weeyi eh, kunyadiisuna aabbahay baan markaa beytkan ka maqlay buui marka wama fadlu ila liladii yatafadalu intaasun baa de xikmad noqonaysa kale qofku kula hadlayay qofku kula hadlayana garan mayno qisada qofkan uu la hadlayey eh, may soo warinin marka qof buu kuleeyahay xaalad kastood ku sugan tahayba adigu fadliga iyo wanaagga ayaad qaadataa fadligana had iyo jeer waxaa iskale dee qofka raadsada ee dadka markaa wax ugu deeqa ee dadka wanaag u gala iyaa fadliga iskale xadaث الربيع بن سليمان قال أنشدنا الشhاaفiعي رضي الله عنه في ذم الجدل لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل xata اstakafa bdiin الله akaruhu وفي ladii xumiluu من xaqihi shugulu nacam xadatha rabiic bnu sulaymaan baa shee warramay oo qaale wuxu uhi anshadana shaaficiyu shaafici baa gabayga noogu tiriyey fii dami ljadal muranka dhaleecayntiisa ayuu labadan beyd ka yiri lam yabrax dadku kamay zuulin xataa axdathuu bidacan ay an axdathuu bidacan un loo jeeda inay bidcooyin soo kordhiyeen kamay tegin oo kamay zuulin yani waxa weeyaan alaa maa kaanuu aleyh siday ahaayeen bay ahadeen ilaa ay bidcooyin soo kordhiyeen fi diini xaggii diinta bira'yi ra'yi bay kusoo kordhiyeen taasoo bidacdaasoo lam tubcath biha rusulu aan rusushii ilaahay lala soo dirin xata istakafa bidiin illahi akaruhum kulle masaadirta badankeedu xata istakafa bixaqi illaahi akaruhum bay qoreen ilaa iyo xaqii ilaahay ama diintii ilaahay ay dadka badankoodii fudaydsadeen oy dhayalsadeen wa fi ladii xumiluu wixii loo xambaariyey oo diinta ah wixii looga xambaariyey min xaqihi min xaqi diin illaah diinta ilaahay xaqiisa ama min xaqihi min xaqi illaah xaqa ilaahay ee dadka loo xambaariyey shuqulun baa ku sugan wax lagu mashquulo xaqii ilaahay iyo waajibaadkii la saaray yaa uga muhiimsan oo kala mudan kaga mudan inay ku mashquulaan jadalkan ay ku mashquulsan yihiin ee ay ra'yiga kusoo kordhiyeen marka imaam shaafici raximah llahu tacaala ma aha inuu diidan yahay alqowl bilra'yi walqiyaas qiyaaska inuu diidan yahay ma aha jadalka iyo munaadarada cilmiga ahna ma diidano de isagaaba ku dhaqmi jirin laakiin waxa uu diidan yahay meel aan ra'yi iyo qiyaas ka banaanayn in markaa aqiise la geliyo sida caqaaidii oo kale waxyaalihii kaybiyaadkii waxaas qiyaas ma galo ilan qiyaaskii wuxuu u baahan yahay macno wax lagu bineeyo oo cillo ah ama wax u eg ah haybiyaadkana taasi waa ka maran tahay midda kale qiyaasku dee waa lidaruura daruura keentay oo camalkii baynu ugu baahannahay laakiin shaygu markuu arimo caqaaid yahay caqiidadu waaba cilmi iyo camaliba maaha marka wixii aan laguu sheegin adigu iskaga aamus maxaaba ku geliyey daruuro alla daruuro ku haysa inaad markaa ra'yi kaga hadasho caqaaidii ma jirto sidoo kale waxyaalaha dee camaliyaadka laftooda wixii aan asal haysane bidco lasoo kordhinayo iska jeclaysi ra'yi aan markaa qiyaas aan shuruudihiisii iyo arrimihiisii wadanin kaasina isaguna baatil buu noqonayaa mid markaa la dhaleeceeyo madmuuma ayuu da isaguna noqonaya marka isaguna meesha uu soo gelayo ilaa ay diintii fudaydsadeen buy marka ay dadku cuquushooda u raacaan xaggii waxyiga iyo nusuusta xoogga la saari waayo waxaa ka dhalata al alistikfaaf binusuus xataa masaaisha mxuu ahaay furuucda waa in had iyo jeer lagu xakameeya oo lagu hayaa nusuustii iyo waxyiinkii oo adilada xoogga la saaraa markuu qofku de yahay qof xamilayo oo fahmi karaya adiladii arrimaheedii in adiladii markaa awoodda la saaro oo cinaayo iyo ihtimaam iyo dadaal lagu bixiyaa waa muhim haddii qofku uu taa dhayalsado oo uu ku mashquulo uun aqwaasha culamada oo uu kaga mashquulo adilada marka dambe waxaa ku dhacaysa in aanay adiladu muhiimba la noqonin oo aayaadka iyo axaadiida iyo waxaanu arkayo waxa uun kala muhiimsan culamadu waxay yidhaahdeen hadduu ugu fog hadduu hataa ugu soo markuu odhanayo axaadiistu de waa sidaa laakin kolley culamadu wuxuun bay uga tegeenoo markaa hadalkan culamadu ba isaga mar walba kala horeeya waayo waxbay uga tegeen unbu maaragta ayuu leeyay xadiidkan waxbaa looga tegay aayadda waxbaa looga tegay ma baarayo maxaa looga tegay yaa qabay aayadda bartisaana sheegtay ama maarata xadiidkani sidaa u sheegay yaa qaba maxaa qoladan ka tagtay maxay uga tagtay ilan markaad haddaad ilaahay subxaana watacaala uu mukna ku siiyeyoo aada awoodii aada nusuusta ku eegi lahayd aada leedahay waxaa lagaa rabaa itibaacu nusuus taqliidku waa lidaruura culamada qowlkooda in la qaato oo la qalitaa waa lidaruura maaha qaayo maaha waa jaranjaro uu qofku sii marayo inta uu adkaanayo oo awoodii uu helayo uu nusuusta ku fahmi lahaayo xataa yakuda can illahi wa can rasuulihi jaranjarow sii maray wey lakiin halka loo socdaa waa alahdu an illahi wa can rasuulihi sala allahu alayhi waala alih wasalam kii aan awoodaa lahayn baa lay adigu shaaka ku qanac marka halkaa iska joog awooddii malihin markaa lakiin halka loo socdaa waa halka waa inuu qofku taa u sacyiyaa adiladu waa inay makaano culus agtiisa ka yeelata dadka qaarkoodna waxaa ku dhacday cagsiga oo naska si fiican buu ula wen yahay qiimihiisi way garanayaan ilaa aakhirihi laakiin dee awood aanay lahayn bay isa siiyey ama de mararka qaarkoodba tactiil lilcaqli yaaba ku dhacay caqligii iyo garaadkii inay cadilaan oo daahirkaa naska uu lagu dul qallalo oo wixii maskaxdu ay keenaysay fahamkii istinbaadkii arrimihiisii la maaragtay waxa weyan la la macno tiro oo la la xidhxidho oo laga soo qaado waxa aan markaa shaqaynaynin oo kale waa aljumuud cala aahir inuu qofku daahirka ku dhow ama isagoo de awoodba lahayn oo nusuustii waxba ka qaadan karin uu markaa isku sii daayo taasina iyaduna jariska xuur bay noqonaysaa iyo tahawur yaani wax ismaqiiq bay noqonaysaa taasi awood aanu qofku lahayn inuu markaa sheegto haddaba waxaa la doonayaa labadaa in loo dhexeeyo nusuustiina la ilaaliyo awoodeedii iyo makaanadeedii la dejiyo sidoo kale dee fahankii iyo istimbaadkii iyo macaanidii nusuusta iyadana markaa la raaco sidoo kale qofku waxaanu awoodu lahayn aanu isa saarin lam yabrax innaasu xataa axdatuu bidacan dadku kamay zuulin ilaa iyo ay markaa soo kordhiyeen bidcooyin fi diini xaggii diinta bira'y ra'yigooda ay ka keeneen lam tubcath biha rusul oo aan rusushii ilaahay lala soo dirin bidacdaasi xata istakafa bidiin illahi wa bixaq illaahi ilaa iyo xaqi ilaahay ay dhayalsadeen akaruhum badankoodu wa fi ladii xumiluu wixii loo loo xambaariyey ee lagu kalifay waxaa ku sugan min xaqihi mintuwa bayaaniyo kaa loo xambaariyo ilaahay xaqiisa ah shuqulun baa ku sugan wax ay ku mashquulaanoo ay kaga mashquulaan murankaa aan loo baahnayn lama qara'a alkhaliifatu haaruun الrashiidu kitaab alwilaayati lilamiini wاlma'muun haaruun الrashiid oo khaliifadii ahaa cabaasiyiinta safaax iyo abu jacfar iyo mahdi iyo haadi baa ka horrey markaa kii shanaad buu noqonaya kitaab alwilaayati lilamiin kitaabkii markaa wilaayada wilaayatu wilaayatulcahdiga weeyaan dhaxal suganimada markuu u eh, dadkii ku dul akriyey ee eh, uu markaa eh, amin iyo mamuun waa laba inaan u dhalay alamiinba amiin baa weynaa mamuunna uu ka yara laakiin mamuun unbaa deecaana sababtoo ah dee waa kuwii iskhilaafa ee markii dambe amiin la dilay marka amin iyo mamuun waa laba wiilo u dhalay haarun arashiid waxaan filayaa marka hore dee amiin baa weynaayo isaga ayuu khilaafada uu u magacaabay weliyulcahdiga dhowr iyo toddobaatankii boqol iyo dhowr iyo toddobaatanki ayuu isaga u magacaabay saddexdaatankiibu ayuu ayuu umagacaabay baan filaya meelahaas toban sano ku dhawaad kadib ayuu haddana ma'muunna soo raaciyey oo labadoodiiba ay markaa eh, uu yii markaa de amiin baa horeynaya haddana waxaa ku xigaya mamuun waxyaalaha qaladaadka u galay haarun rashiid baadbaal waayo dee kolkaad kii kaa dambeeyey ka sii dambeeya sheegto hadhow khilaaf baa imanaya kan kaa dambeeya adu markaad meesha ka baxdo kan kaa dambeeya inuu wax badbedelu isku daya de caruurtiisii laftoodii waana tii dhacday amiin iyo maamuun wax kale iskubay dilin dee amiin baa markii meeshii uu qabsaday oo khaliifadii uu noqday oo xoogaa u haystay iyo wuxuu jeclaaday de caruurtiisi haddii ad mamuun isaga ka dambe walaalkiya hadhow talo mamuununba caruurihiisa magacaaban doono oo isaga dee halkaasay kaga guuri halka markaa muranku ka kacay halkaasay ahay marka khaladaadka ugu weyne uu galay haaruun rashiid bay kamid ahay ninkastoo la sheegay inay isaga laftiisa arrintu ka horeysay oo eh, mahdiga oo aabihii ahaa maxamed ibn cabdillah mahdi ayaa muuse alhaadi waa kii oo walaalkii ahaa khaliifada ka dhig waliyucahdi ka dhigay haddana isaga walaalkii dabadiinaha haarunarashiid oo ilankiisii ah markaa laba waliyucahdo isku dabaxiga xiga iyuu dee mahdiguba samey lakin dee muuse alhaadi baan wax badanba jooginoo markii u qabsaday yar kadib u dhintay deetna haarun rashiid baa baashi la wariyey isagii markaa laba caruur oo yaryaroo u dhalay oo dee labaduba de waxa weeya dhalinyaro de wati wakti ka horeeyo ayuu magaca markiiba de murankii waa ki bilaabmay akhirkii waa ti markaa amin de khaliifadiiba waa ti lagaga takhalusay ee la dilay de maamuur wixiiba markaa la wareegay caruurtiisi markii daba kuma wareejinin de muctasim baa ka dambeeyey oo walaalkii ah calaa ayati xaal markii uu kitaabkaa ah markaa qoray ee dadkii markaa lagu akriyey waliyulcahdigu waa amiin isaga dabadiina waa ma'muun ayuu qaama fatan shaabun nin dhalinyarabaa kacay fa qaala wuxuu yihi yaa amiira almu'miniin ille waa loo tahniyadeynaya markaa dadkii jiliskii markii la isugu yimid oo tahniyadii iyaa dadkii sir eeg eegano war maxaynu nidhaahnaa haddaynu nidhaahno ilaahay ha gaadhsiiyo dee isagii baynu habaar ku noqonaysaa ila markuu isagu dhintay meesha qabsanayaa haddii maasha allah ilaahay ha ku sima la yidhaaho yani waa de adigu dhima bay noqonaysaa haddii la yidhahdo cumriga ilaaha dheer si iyagii loogu tahniyadeeyey markaa labadii la laysu waafajiyaa iyadoo markaa lays eegeegayo la yaabanya ayaa waxaa kacay ninkaa dhalinyarta markaasuu yihi laa qasaraa canha wala walaa balagathuma xataa yatula biha ladayka tuwaaluha wuxuu yihi laa qasaraa anha ilahay ku sima wey kama gaabiya laa qasaraa an qasara anu ka gaabiyey weeyaan marka gaari waa kuma dhaco oo inay gaari waayaan kuma dhacdo buu yihi ilahay ha gaadhsiiyo walaa balakathumaa mana gaadho xataa yatuula bihaa ilaa uu dheeraado tuwaaluhaa keeda dheeri ladayka adiga agtaada khilaafada dherarka ay leedahay ilaa agtaada horta ku dheeraadana lama gaadhsiiyo buuyi kamana gaabiyaan oo ilahay ha gaadhsiiyo marka <laughs> marka isagiina cimri dheeri iyo maamul dheeri buu ugu ayuu ugu duceeyey iyagiina inay gaadhaan ayuu ugu duceeyo labadiiba wuu u duceeyey waa ka hoosta idinku qoraya faqaala annaasu man hada shaab aladi jamaca tahnia watacziyata fi beytin waaxid faqiila hada fatha qurayshin yuqaalu lahu maxamed bnu idriis ashaafici waar ninkani muxuu aha bay yihaahdeen wixiiba hal meel isugu keenay deetana markaasa la yihi waa wiil dhalinyaroo reer qurayshahoo maxamed ibnu idriis shaafici la yidhaahdo marka eh, aduu qisadu waxaad moodaa riwaayaadka badankoodu ninka sidaa yidhi inuu shaafici ahaa ee markaa beytkaasi ku tamasulay ayay riwaayaadku u badan yihiin eh, bayhaqi oo keliyaaba dee ka warinaya laba markaa dari ariiq saddexaadna muntadamka ibnuljawsi ayay kaga jirta waxaa kale oo la yidhi maya ninkii sidan yidhi wuxuu ahaa nin la odhan jiray nacam azubay wuxuu ahaa cabdullaahi ibni muscab ibni thaabit ibni cabdillaahi ibni zubayr ibn alcawaam tafirtii cabdillahi ibni zubayr wey waxaa soo warinaya kaana azubayr ibni bakaar صاحب جمهرة أنساب العرب يعني نسب قريش وأخبارها جمهرة أنساب العرب كي كله جمهرة نسب قريش وأخبارها زبير بن بكار بوحوا لأووجي وأها مركا عبد الله بن مصعب بن ثابت زبير بن بكار وسجل تستوى وذرية زبير بن عوام عبد الله بن الزبير مركا وحليه هي أووجي عبد الله بن مص عبد الله بن مصعب بن ثابت لو رجلي oo isaga laftiisu min albulagaa fusaxaa ah raggii fusaxada ahaa haarun arashiid iyo raggana la fadhiisan jiray ninkaasuu ahaa buu saasuu isagu usoo warinaya kitabkiisa uu sheegaya qisaduna waxay ahayd buu markii mahdigu uu walaalkii muuselhaadina ka dhigay weliyulcahdiga koobaad inankiisa haarunarashiidna uu ka dhigay weliyulcahdiga labaad iyo qisadu ahayd buu isagu leeyay laakiin ala kulli xaal isagoo awgiibu kasoo warinaya inay arrintu ahayd ay saas ahayd ninkii beydka keenay laakiin riwaayadku waxay u badan yihiin inuu shaafici ahaayo qisaduna aanay taa ahayn ay ahayd markan haaruun rashiid labadiisa wiil oo wilaayatulcahdiga u magacaabay beytka laakiin waxaa la yidhi beytku waa beyt hore bay qaarkood qorayaan sida taarikhan abari oo kale taarikh lumam lmuluk liabari wuxuu qorayaa beytku waa qadiim oo beytka shaafici ma lahayn ama cabdullahi bn muscab ma lahayne beytka nin gabayaayo khulafadii umawiyiinta waktigoodii noolaa cabaasiyinta noolaa madaxoodii soo gaadho tureyx ibnu ismaaciil la odhan jiray athaqafi oo shucaradii casrigaa ahaa ayaa alwaliid ibn lyaziid kii umawiga ahaa ee shaarc cabdulmaligii ka dambeeyey ayuu beytka oo isaguna malaha labadiisii wiil markaa watay ayuu markaa ugu ducaynayo laa qasara canha walaa balagathuma xataa yatuula biha ladayka tuwaaluha lakin de waxba isagu kaasi lama dheeraan markii waa iska dhintay welid ibn lyaziid waana ki ay odhan jireen de khamrigaaba cabi jiray oo kacbada intuu fuulay buu lahaa waan duulayaay isagoo markaa malaha dee sakhraansa intuu kacbada dhakada uga baxay wax isku xidhxidhay waan duulayaa markaas alaa kuli xaal ninkaas ugu ducaynayay bay markaa leeyihin markaa beydka ninkaasaa lahaabaan wa qaala imaam الshaaficiyu xiina ramaahu bacd الnaasi bالtashayuc alimaam shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu yihi markii dadka qaarkood ay ku eedeeyeen tashayuc iyo inuu shiici yahay إida naxnu fadalnaa caliya fainana rawaafidu bالtafdili cinda dawi اljahli wfadl abi bakri ida ma dakartuhu rumitu binaصbi cinda dikriya lilfadl falaa ziltu daa rafdi wanaصbi kilaahuma bxubihimaa xataa uwasada fi ramli shiicanimada markii lagu tuhmay horey nusoo sheegnay tashayuca sheeka lagu tuhmay wuxuu ahaa wuxuu yihi idaa naxnu fadalnaa haddii aan fadli u sheegno caliya caliy bn abi aalib radia allahu tacaala canhu fa inanaa anagu markaa iyada eenu cali fadligiisa sheegno rawaafidu rawaafid baanu ku noqonaynaa bitafdiili fadliga cali ee aanu sheegnay cinda dawiljahli kuwa wax magaratada ah agtooda shiiciya rawaafid baanu ka noqonaynaa wa fadlu abi bakrin abu bakrin idiq radia taala anhu canhu fadligiisa idaa maa dakartuhu markaan sheegana rumiitu binasbin naasibi baa tahay baa lay odhanaya cinda dikriya lilfadli marka aan fadliga sheego falaa ziltu kama suulo daa rafdin wa nasbin mid markaa rafdi raafidinimo iyo naasibinimo kusii kafaysan kama suugo kama suulo buli mayuu ishabaaraya mayu isu ducaynaya laa zaaladu ka suuli maayo maaha laa azaal hadii dha mudaaric la keeno waa ka suuli maayo laakin laa zaala haddii la yidhaahdo waa duco maa zaala haddii la yidhahdana maadigii bay ka warramaysaayo kamuu suulin weeyaan markaad leedahay kamuu suulin sidaa iyo sidaa maxaad odhanaysaa maa zaala kada wa kada kama suulaya dad leedahayna laa yazaalu mudaaricaad isticmaal markay ducada tahayna la zaala soo arki maysid ama laa ziltu marka ducay noqonaysaa walaa zaala munhallan bijarcaaika alqatr falaa ziltu kama suulo oo weligay aan ahaada wey daa rafdin wa nasbin raafid iyo naasibiba aan ahaado oo kama suulo oo miyuu ishabaaraya raafidinima isku habaaraya iyo naasib may waabi isugu ducaynaya ilan raafidinimadii hadday tahay tahay ali jacayl kii cali radia allahu tacaala canhu iyo fadligii soo la sheego naasibinimaduna ay tahay abubakar oo la jeclaadiyo fadligiisaoo la sheego dee labadaa ilahay igama suuliyna weligayba ilaahay ha ii joogteeyo jacaylka cali iyo fadligiisoo sheego iyo jacaylka abubakar iyo fadligiisoo sheego kilaahumaa labadooduba waxay ku ahaanayaan bixubihima bixubayhima buu qoraya lakin saasa kasi fiican oo himaadu waa iska mafcuulki masdar mudaaf lifaacilihi maaragtay aamil fi mafcuuli wey faacilkiisi wuu idaafeysay mafcuulkiisiina wuu nasbinay bixubbii iyaahumaa saasna waa waaba siday fadilayaan lakin b halkan kabiga keenaye bixubbihima jacaylka aan labadoodaa jecelahay ayay labadooduba igu ahaanayaan xataa uwasada ilaa la ii barkinsiiyo oo la ijiifiyo fi ramli ciidda dhexdeeda oo qabrigayga lay dhigayo labadaasi igama suulaan buuli marka waa maxay de wuxuu ku barayaa sheikhu haddii magacyo lagugu bixiyo khayr iyo wanaag aad wado dadku kolleyba carabkooda kama badbaaday sidoo ummadda waxaad moodaa in dadka un loo diray aayadda qur-aankana wamaa ursiluu calayhim xaafidiin badoo ya ina aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waida maruu bihim yatagaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin wإda raأwhm qaluu ina haulaaءi ladaaluun wma ursiluu عalayhim xaafiظiin shaqo kalaa u taale ninkani halkanuu maray iyo qaar baa ka shaqeynaya halka yuu la fadhiistay iyo yuu u tegi kii hebel baan arkayo hebel la fadhi o maxaa kaa galay hadduu la fadhi midda kale qaar baad ku odhanaysaa oo halkuu waxa weeyaan meesha gurigiisuu la joogo oo adiga maxaa ku geeyay meeshan uu la fadhiista hadday meeshu meel inaan la gelin ay tahay maaragtay adiga maxaa ku geeyey meesha hebel buu la fadhiistay hebel buu la hadlayiyo hebel buu la socday imikana waxay maraysaa hebel buu muxaadaro la jeedin haddaa shah lacabaysa waa caadi shaha waa iskala cabiyo waa iskala qadayno waa iskala qosliyo maqaaxida si fiican bay isugu kiin bixi masaajidkun baa lagu kala baydhaya oo lagu haddaad masaajidkii mikrafoonka lasoo ag fadhiisto ood kelmad la jeediso waa dembi culus weyn maantoo dhan haddaad shaha la cabayso la sheekaysanayso ood qoslaysaanood wax walba wadaan waa caadi qaar baa ma maaragtay hataa xafiisya ay ka wada shaqeeyaan isla fura nimankaa uu xafiiska la jooge ula shaqeynaya gelin horiyo iyo gelin dambeba ula shaqeysanayo ay halkaa isku cindan yihiin hadday yidhahdaan kaalayo muxaadara aynu soo wada jeedinay may may de waxaas markaa diin maaha waa xajiimo nooc kale ah. oo maaragtay waa farsamooyin kale weeyaan markaa inta badanna qaar badanoo sidaas waxay ka baqayaan qaar baa odhan doona hebel maxaad muxaadarada ula jeedisay oo sonigaa walba halkan la fadhiyey intaa kalaba eed maahe ma muxaadaradiiyo khayrkaan la sheegay ayaa eeda waa mashaakilka jiray kamid tahay marka laysuma dirin dadka adeer laguma dirin dadkanaad xisaabiso maa calayka min xisaabihim min shay wamaa min xisaabika aleyhi min shay nabigaaba lagu yihi aleyhi salaatu wasalaam markaa dadka ilaahay nabadgeli qofkuna hadduu ceebtiisa arko ceebta ummadda uu uu ka indhalaabta laakiin markuu ceebtiisa arki waayo ceebtiisa ilaahay ka qariyo waana qofka makduulkaa weeyaanee lumaya wey ayaa ceebaha dadka la tusa markaa dadkaa ku mashquuline naftaada ku mashquul kuwa kugu mashquulayana ha ha isdhibin waa wax waa iska suna kawniya tacajabtu min hada الzamani wa ahlihi fama axadu min alsun الnaasi yaslam so soomaalidu matala nin sabdhaxu nin fartaagi subxii markii la waaberiistay maxaa la yidhi waar fartaago hadda keligii bu ahaa baa la yidhi meel madow oo gudcura <laughs> ayuu fartaagay baa la yidhi o markaasaa markii subaxii la waaberisay waar fartaag la yidhi bal waa kan ayaa sheegayo yaa ka markaa waa dad un baa dadka ku mashquulsan wey cid un baa kugu mashquulsan oo kugu maqan idaa naxnu fadalnaa caliyan haddaanu cali fadilno fadilno markaa ugalama jeedo haddaanu saxaabada kale ka sara marino oo abubakar iyo cumar yaanu ka sara ma aha e waa haddaanu ka sheekayno oo inuu dadka wax dheer yahay aanu sheego ilan fadaail u gaara jirta cali radi allahu ta hore marnay fa inanaa anagu xaaladda rawaafidu raafidaanu noqonayo shiico bitafdiili fadliga aanu cali u sheegn cinda dawil jahl ka jaahilkaa agtiisa wa fadlu abi bakrin abubakr fadligiisa idaa maa dakartuhu markii aan sheego rumiitu binasbin nasbi baa nasbigu waa nasbu lcidaa licaliyin radia allahu canhu wa ahli beyt ayaa laga keenay rafdiga isaga waxaa laga keenay waxaa la yihi jaabir ibni zayd waa qoladan zaydiyada imaamka loo nisbeeyo taabici bu ahay isagu khayr badan oo qiimo badan laakiin waxoogaa tashayuca ayaa ku jira waxoogaa tashayuci ku jiray wuxuu ahaa eh, inuu cali ka fadli badan yahay abubakar iyo cumar intaa mooyaane lakin abubakar iyo cumar waba kama sheegi markaasaa waxaa dhacday eh, qolayo markaa asxaabtiisi isaga la socday ayaa waxay ku yidhahdeen ma taqul fi shaykhayn abubakar iyo cumar maxaad ka aaminsantaha markaasuu yihi humaa imaamaa hudan war niman wa wanaagsan ba ahaynoo ahlu khayra saaxibaa rasuulilaahi weeyaan caynkan iyo caynkan lakin da calihum baa ka fadli badan markaas ila rafadnaaka kolbaa dad abubakar iyo cumar wanaag ka sheegayso dad wanaagsan bay ahaayeen kuma rabno way ka dhaqaaqeen saasa markaa raafido loo yiri rafaduu jaabiran jaabir ibni zayd ayay markaa rafdiyeen ay diideen deetana raafido saasaa lagoy waa kuwa markaa abubakar iyo cumar iyo caaya waxna dee yeeli maayaana iyagunba wax isyeelay halkaas markaa rafdigu ka yimi naصbigu isagu waa naصbu lcidaai liahli اlbeyt ama lcaliyi radi allahu taala anhu ali bn abi aalib dadkii colaadin jiray ee xumaanta ka sheegi jiray ee caayi jiray oo qolyo markaa umawiyiintii iyo ay ku jireen oo hataa mimbarka ay ka caayi jireen markay khudbadda dhamaystaan markay khudbadda ay markaa khudbadda ay soo khatimayaan ducada ay markaa kudaraya waxay ku dari jireen walcan caliyan iyo wax noocaasa lacni markaa ku dari jireen cali radi taala canhu iyo nacdalayaan nawaasib baa markaa kuwaalayin markii dambe waa bedelay cumar bin cabdilcaziiz radi allahu tacaala canhu markuu yimid isagaa bedelay baa la yidhahdaayo in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaai di lqurba wayanhaa can alfaxshaai walmunkari walbagi yacidakum lacalakum tadakaruun aayaddaasi in khudbadda lagu soo khatimo cumar bin cabdilcaziiz baa keenay waxaanu ku bedelay lacnadii ay markaa eh, halkaa gelin jireen marka kuwaasa markaa nawaasib lo odhan jirayo waa nasab alcidaaca yani colaadbu ayuu markaa kala hortegay weeyaanu nasbigu siisa waa taagide yani colaad iyo iyo markaa waxa weya nacayb ayay ahlulbeytka ay u taageen rumitu binasbin markaa naasibinimaa laygu sheegi cinda dikriya lilfadli markii aan fadliga sheego falaa ziltu kama suulo daa rafdi wa nasbin mid raafidina a naasibina kama suulo mar hadday intaa tahay kilaahumaa labaduba waxay igu ahaanayaan bixubayhimaa bixubbihimaa jacaylkayga aan jecelahay labadaa saxaabi xataa uwasada ilaa iyo la ibarkinayo barkimo la iga dhigayo barkimo la iga dhex samaynayo fi ramli ciidda iyo niista dhexdeeda yani xabaasha laga dhigayo waqaala buu yihi wuxuu yihi low niila bilxirsi maطluubu lamaa munica kalimu muusa wa kaana alxadu liljabeli wuxuu yihi low niila haddii lagu gaari lahaa bilxirsi dadaal maطluubun waxa la raadinayo lamaa munica alkalimu muusa kaliimkii ilaahay ee ilaahay ula hadlay nabi muuse looma diideen aragtida ilaahay oo wa kaana alxadu walamaa kaana alxadu dheeftiiyo nasiibku umuu ahaadeen liljabali buurta wuxuu leeyahay nabiy llaahi muuse calayhi salaam markii ilaahay la hadlay waa kii jeclaaday inuu ilaahay arko ee yihi rabbi arinii andur ilayk ilaahw aan ku arki inaan ku arkaan doonay jacaylkii baa ka xoog roonaaday markaasuu is ilahay maad aragtid weydiisa ilahay inaad aragtid markaa nabiy llahi muuse alayhi salaam wuxuu u saciyey inuu ilaahay arko laakiin miyuu arkay day ilaahay jala wacala wuxuu xijaabka isaga qaaday buurti yani markaa buurtiibaa ilaahay aragtay buu leeyahay muusena wuu arag muusana u saciyey inuu ilaahay arke e dee buurta umay umay saciye buurtana markii xijaabka la ysaga qaaday jacalahu dekan soo ma waa tii burburtay marka ala kulli xaal wuxuu leeyay wax badan ood adigu u dadaalayso u ordayso ku aan uga ordin baa helay adigii u dadaalay ee u ordayna ma helaysidoo yacni nolosh iyo aqdaarta iyaa iska sidaase qadarkaa iska sidaase waad la soconaysaa haddaba beydka imaam shaafici ma laha halkaa masdero kasoo noqonaye durulfariidka baa loogu nisbeeyey laakiin waxaa baytka beytka waxaa iskale nin la yihahdo abulfawaris sacd ibni moxamed ibni sacd ibn sayfi almacruuf bilxaysabays xaysabays baa la yha aysabays waa waxa weya marka arrintu adkaataa xaysabays la yihahda lakin waqacuu fi xaysabays laakiin ninkaa gabayaaga qarnigii lixaad buu noolaa haysobays baa laohan jire markaa gabayo badan leh oo xiko badan laga soo guuriyo ayuu ahaa khariidat lqasr iyo keyrkeedba saasaa ku qoran ninkaasa iskale bulfawaris baa iskale beytke ma laha imaamu shaafici raximah llahu taala low niila bilxirsi dadaal haddii lagu gaarayo matluuban wax la raadinayo lamaa munica alkaliimu muusa kaliimkii ilaahay ee muuse loo lagama manciyeen aragtida ilaahay oo wakaana lxadu walamaa kaana alxadu dheeftiiyo nasiibkam uu yeeshe liljabali buurta umay ahaatee wa qaala wuu yihi kulamaa adabani dahru araanii naqsa caqli kulamaa adabani dahru araanii naqsa caqli waidaa masdadtu cilma zaadanii cilma bijahni kulamaa adabani dahru waktigu mar kastuu iedbiyo oo uu wax ibaro araanii wuxuu itusiyaa naqsa caqlii caqli daradayda wa idaa masdadtu cilman aqoon markaan kororsadana zaadanii aqoontaasi waxaabay ii kordhisaa cilman bijahlii inaan aqoonsado jaahilnimadeed waa laba baydo aada u qiimo badan xikmad weynna ah laakiin imaam shaafici raximah llahu tacaala inuu leeyahay ma sugna waaya min almansuubi ilayhi un bay leeyihin waa wax loo nisbeeyey laakiin ma sug kulamaa adabani dahru araani naqsa caqli beytka hore wuxuu leeyahay mar kastoo waaye aragnima ii korodho caqli daradaydii horaan gartaa soo arki maysi waa in wax kuu kordhaan markuu kuu kordho dee waa in wax kuu kordho haddii kale khasaaraad ku jirta haddii kale khasaaraad ku jirta gugii kuu kordhay waa inuu yahay garaadkii oo kordhay markuu gu kordhaba garaadkii oo kordhay deetan maxaad ogaanaysaa wax badanoo kaa qaldanaa haddii laakiin sidii aad caruurnimadaadi dhalinyarinimadaadi u dhaqmaysay uun adigoo waayeelay aad u dhaqmayso nin yari intuu intuu geed ka boodu tale ka boodaadi hadday tii uun kuu tahay oo adigoo ceraystay oo gaboobay un aad sidii inagu kiciya uun meel walba leedahay iyo sidan hala yeelo iyo budka soo rogta iyo waxa oo samatalisnimo iyo nolol fahan iyo dad aqoon inaad noqota iyo nolosha inaad fahanto ay kuusoo kordhi weydo de waxba maad geeridii unbaa u dhawaatay lakin waxba kuma soo kordhin markaa waayo aragnimadaada dambe waxay ku bartaa caqliyaraantaadii iyo garasho la-aantaadii hore taasi waa taas kulamaa adabani dahru waktigu markastuu edbiyo waktigu siduu kuu edbinayaa waayo aragnimu kuusoo kordhinaya araanii markaa wuxuu i tusiyaa naqsa caqli caqligayga dhinaanshihiisi inuu dhinaa waidaa masdadtu cilman beydkan labana wuxuu leeyahay markaan aqoon kororsado cilmi ii soo kordho zaadanii wuxuu ii soo kordhiyaa cilmigaa ii soo kordhay cilman bijahli inaan is-ogaado in aqooni ii dhinayd ilan qofka yari markuu waxoogaa yar waa cilmigu waa saddex noqdo oo dhibicda hore markay kugu dhibicdo way waxa weeyaan way ku kicisaa deetana dadku inaanay waba garanayn adigu sidaan ad waba aatay inaan cidiba ufahmi dadku inaa aqoontuba ka maqan tahay waxbaba aan la garanaynin bay kula noqonaysa w dadkan oo dhamiba wax wada juhala ayay kula noqonayan waba kala garanaynin waa inta yar alcilm lqaliil yuqalqilu saaxibahu qofka u wareeriyaa waa sida shubax shubaxdoo kale dhowr dhagax baad ku ridaysaa afar dhagax iyo saddex dhagax markaad ku rido qabababababa laakiin haddaad buuxiso de waxa wey cii way aamusaysa marka dhibicdaa ah hore tallaabadaa ah hore ee cilmiga waa waa buuq badanta kolkay kuu kor wax kuu soo kordhaano markastoo sii ado waa sii degeysaa waa degeysaa kafiirsigaagaa badanayo oo dadkaa qaylinaya xataa ee boodsan si yaroo degan ayaad wala hadlaysa qofka xataa maaragtay wax khalda si yaru degan baad ula hadlaysaa waa laftiisu inuu laftiisu hadduu doono qaab yeelan karo naxwuhu markaa hore bilowga ku tahay u lexniyey halkan sidan u yii markaad laakin naxwuhu kuu bixee si fiican u beerto mee weji bay la tawjiih baad usamaynaysa saad leedahay halkan taqdiir baa jiro saasaa la qadarayaayo waa caadiyo naxwi ahaa way hagaagaysaa waad ohanaysa laakin kolkaan <laughs> waxaasi kuu baxsanayn xabadda yare aad intaadii khilaaftaba waad le misa waxba kaasi naxwihi ba waidaa masdadtu cilman markaan aqoon kororhsado zaadanii cilmigaasi wuxuu kordhiyaa cilman bijahli inaan aqoon u yeesho jaahilnimadayda iyo waxga dhinaayeen wa qaala wuxuu yihi buu yihi laa yudriku man umruhu man cumrahu yakdaxu fi maslaxati اlahli walaa yanaalu lcilma ilaa fatan khalin min alafkaari wاshugli law ana luqmaan alxakiim ladi law ana luqmaan alxakiima aladi saarat bihi rukbaanu bifadli buli bifaqrin waciyaali lama faraqa bayna tibni walbaqli labada saddex afartan beyt waqaala ubuyna yiri nambaradii uu samayn jirayna noogumu samayn lakin waa sideed iyo sagaashan alaa kuli xaal ma sugna abyaaddan iyuu shaafici leeyahay ma sugna ra-aytu eh, laa yudriku wuxuu yihi aqoonta iyo xikmada iyo garashada ma gaadho man qof cumrahu intuu nool yahay yakdaxu ku rafaadsan uun fii maslaxati alahli danta reerka danta qoyskiisa caruurta iyo islaanta iyo intan basashii iyo tamaandhadii iyo mxuahay baa goday day iyo intan qofka intaasun had iyo jeer ka shaqaynaya xikmad iyo garasho ma gaadho maxaa garashadii dee dabkii halkan uu ku mashquulsan yahay walaa ya walaa yanaalulcilma cilmigi iyo aqoontii ma gaadho ilaa fatan nin uun mooyaan dhalinyaraho khaalin ka maran min alafkaari fikr iyo wa shuqli mashquul low ana luqmaan alxakiim aladii buu yihi luqmaankii xikmadda badnaa alladii kaasoo saarat bihi rukbaanu bilfadli ay markaa waxa weeye fadligiisu fadligiisa ay isgaadhsiisanay meelo fogfog ka rideen weeyi dadka socotada ih rukbaantu waa dadkan socotada ee de gaadiga fuusha ninka fadligiisa iyo xikmadiisa iyo caqli badnaantiisa ay socotadu isgaadhsiisay oo meel walba laga riday ninkaasi haddii buliya lagu ibtilayn lahaa buu yihi bifaqri waciyaali baahi iyo caruur lamaa faraqa mu kala saareen bayna tibni walbaqli geedaha yaryar iyo iyo baqligu waa waxyaalahan yaryar dee tamaanada iyo waxaaso iska buqushay gelayaan iyo basashi iyo waxaas iyo tibniguna waxa weeye waa buushiga buushiga iyo geedaha muu kala garteen buu yani maskaxda waa isku dhex daadan lahayd buu ku leeya hadii faqri iyo caruur lagu ibtilaayo marka wuxuu jeedaa cilmiga baro inta aanad mashquulin cilmiga baro intaanad mashquulin ee aan reero iyo caruuro iyo hawlo aanay markaa ku daba dhaqaaqin oo salada lagu daba qaadi laakiin haddii salada lagu daba qaato dee waxa weeyaan waxba kala garan maysid nin khatiiba bay sheegaan oo khudbadiisu aada u cajaaib badnayd kule qisada maqashay baa laga yaaba khaiib bu ahaayo khudbad markaa lala lala dhaco ayuu dadka ujeedin jiro khudbadiisu aad baa loo macaanay deetana islaanta ku tiri khudbadaada ka warrano wallahi de way iska fiicanto dadku way mahadiyaano markaasay ku tiri de annagaa kula diyaarin hadda anaan kula diyaarinaynin khudbad hagaagsan dadka umaad jeedisay markaasu maxaad ila diyaarisa anigun baa qorto oo isku habaysto oo kitaabada eege halkeed wax igala diyaarisaa buu yiri bal waynu eegi doonaabay ti inaanu kula diyaariniyo in kale jamciyadda markii la gaaro khudbadii u fadhiisanaysa yidhi ayaa basal baa dhiman tamaandhaa dhiman halkan kalaa gaastiibaa go-day maxay <laughs> xaggan u carar iyo xaggan u carar iyo sidan u siduu markaa u rafaadsanaa ayuu isagoo markaa de wax aan macno lahayn madmadoobeeyey ayuu dadkii soo hor istaago wax alla wuxuu jeediyey ayuu garan waaya markaa si wallahi war wayla diyaarin jirtay khudbadda ba idinkaa diyaarin jiray marka haddii waxaan lagu lagu ibtileeyo oo cid kaa kala basriso oo kaa kala hagaajisana aad weydo aqoon iyo cilmi ku daayi ilan carruurtiina dayici maysid o dhan maanta ha iska gaajoodaan dhib ma lehe maanta waxba yaanay cunin kitaab baan akriyayaa dee miyay kaa soconaysa kaa socon mayso marka wuxuu leeyahay aqoonta iyo maaragtay waxa weeyaan cilmigu waxaa la xasilin karaa oo la heli karaa inta aanu qofku reero iyo caruura ku mashquulin laa yudriku lxikmata man cumrahu xikmadda ma gaadho qof inta uu nool yahayba yakdaxu fii maslaxati اlahli danihii reerka uun ku rafaadsan oo ku mashquulsan walaa yanaalu lcilma cilmiga ma gaadho ilaa fata nin mooyaane khaalin ka maran min alafkaari fikiro iyo washugli mashquul qof ka maran low ana luqmaan alxakiima aladii haddii luqmaankii xikmadda badnaayee saarat bihi rukbaanu dadka markaa socotadii ay la socdeen oo yani meel walba ka rideen bilfadli fadligiisu buliya lagu ibtilayn lahaa bifaqrin wa ciyaalin faqiirnimo iyo saboolnimo iyo caruur lamaa faraqa muu kala saareen bayna tibni walbaqli buushiga iyo iyo baadka soo baxay wuxuu yihi ansuru duran wasta saarixati nacam aandumu manhuura liraaciyati اlganam lacamrii lain duyictu fi shari baldatin falastu mudiican baynahum gurara lkelim fain faraja allahu laiifu bilطfihi wasaadaftu ahla lilculuumi walilxikam bahastu mufiida wastafadtu widaadahum wailaa famaknuunu ladaya wamuktatam fman manaca اljuhaala cilma adaacahu wman manaca اlmustawjibiina faqad dalm wakaatibu cilmi اdiini caman yuriiduhu yabuu bwsaari waimi ida katab wuxuu yihi aanuru duran ma jawhar johorad iyo macdan ayaan ku dhex daadinayaa wasta saarixati nacam arigii foofay dhexdiisa waandumu manhuuran ama waxaan taxayaa wax markaa la firdhiyo oo la daadi ayaan u taxaya liraaciyati lghanam dadkii markaa ari jirta ah marka muxuu ujeedaa halkan wuxuu ugala jeedaa baa la yihi yani xikmadda iyo dad istaahilaa loo sheega xikmadda dad qiimeynaya oo fahmaya ayaa dee loo sheega laakiin haddaad xikmadda la doonato dad aan dambi ka lahayn oo aan qiimeyneynin oo tira kitaabkii maaragtay tiraada kitaab baan idiin akriyaya iyo maaragtay waxa wey darsi baan idin dhigaya dad aan uba soo jeedin de markaa waxay noqonaysaa uun qof markaa maarata hayn ariya kitaab ku dhex akriyaya oo markaa iyaga doonaya inay fahmaan oo kalaad noqonaysa marka wuxuu leeyay ma waxaan gabayadayda iyo hadalkayga mansuurka ah hadalka kiisa taxa ah iyo kiisa tiraabta ah ma ari jir aan dan ka lahayn ama ari foofayaba iyo markaa nimcoolaydaa foofaysa miyaan markaa waxa weeyaan dhex dhigay buu leeyahay oo aan gabayadaydii iyo xikmaddii cilmigii aan hayay ma kuwaasaan ayaan markaa u daadiyey oo aan u sheegay lacamri camrigaygaan ku dhaaranayaa lain duyictu fi shari baldati marka waa meel imaamku da uu siri malaha dad uu siri wax u akriyo wax fahansiiyo deetana wixii qiimeyn waayo wax markaa macnalaba u arki waayey xukun axkaamtii ilahay cilmigii iyo shareecadii bar islahaa bay qiimeyn waayeen marka wuxuu lain dayictu haddii laigu dayacay fi shari baldati beled ama magaalatii ugu liidatay ugu darnayd ugu shar badnayd haddii laigu dayacay oo cilmigii iga dhagaysan waayey falastu mudiican baynahum aniguna dhexdooda ku dayici maayo uraralkelim kelmadaha qiimaha badan ee wejiga cad uradu waa weji cadaanta kelmadaha iftiimaya ku dhex dayici maayo cilmiga ku dhex dayici maayo dee ummad kalaan raadsan weeyaano cilmiga iga dhegaysato ninka sheekha ee caalimka ah haddii uu arko meeshan uu joogo inaan waxba lagaga baranaynin oo aqoontii aan laga reebeynin way u fiicantay inuu meeshan iskaga tago oo meel kale oo cilmiga lagu qiimeynayo ilaa hadii kale wuu dhimanaya qofkii cimri buu leeyahay markaa cimrigiisii haduu halkan uu dhex joogo halkanna waxba aan lagaga baranaynin dee wuu dhimanaya cilmigana uula dhimanaya deetana kama harayo cilmi hadhow toole ajarkiisa iyo habaabkiisa usii socdaan ka hari marka inuu meesha iska waxay hahdaan laa yanbagii liman ucطiya shaya min alcilmi an yudayica nafsahu qofka waxoogaa cilmiya ilaahay baray inuu isdayaco munaasibkuma aha ciddii u waxbari karayo waa inuu baro halkan waba lagaga bari meel kale waa inuu tago soo garan maysi saas wey markaa kudhex dayaci maayo bu fain faraja allaahu laii markaa waa ka socon wey waa ka tegi fain faraja allaahu haddii ilaahay iga faydo markaa kurbada ay haysata allaiif allihii markaa naxariista badnaa bilutfi naxariistiisa igaga faydo oo wasaadaftu aan la kulmoon helo ahla lilculuumi walilxikam cid u ahla cilmiga aan hayo iyo xikmadda aan hayo cid u ahelo iga weeleynaysa o iga xifdiyaysa o iga qabanaysa hadaan helo bahaadtu markaasaan aafin oon cilmiga faafin mufiid anigoo dadka waba faaideynaya wastafatu widaadahum aniga laftayduna de jacayl baan ka heliyo wa way jeclaani oo dadka waxa weya markaad wax ay qiimeynayaan ukeento de way ku laakiin haddaad kuwan ari jirta ah arigooda mooyaane waxaan kalaba aan dan ka lahayn aad tirahda ilaahay wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi iyagu waar arigi goormaa la aroorinaya way ku ohanayaan iyo ariga waxa soo daaqayaa maanta iyo halkee roob ka da-ay intaa waxa ilaahay yidhi wuxuu rasuulku yidhiba haddaanay qiimeyneynin de markaa nin dantooda ka hadlayaba kuwa arki maayaan maxay yidhahdeen kitaab ilaahay danta imoog baabay qaarkood yahay kuwii xoolo jirka kitaab ilahay danta imoog inaa lilahi wa inaa ilayh haddaan dantaadu kitaabka ilaahay ku jirin halkay dantaadu ku jirta marka de waxa weeyaan dadku had iyo jeer waxay danaynaya markaad ukeento iyo ku jeclaan marka haddaad kuwaas kaasoo kale hadaad uga sheekayso meelheblaayaa cosob leh iyo halkaasaa waxa weeyaan wax jiraan markaas wallahi ninkaasi waa nin wanaagsan lakin haddaad aayada iyo axaadiis soo akrido war halkan uu tororogtahayay buu ka odhanaya la wuxuu in lama gerin marka laakiin dad cilmigii qiimeynaya markaad u sheegtood cilmigii warka markaas ku jeclaanayaan iyaguna oo de waxa wax wanaagsan nin keenay ay ku arkayaan wa ilaa haddii ilaahay taa aanu i sakhirin buu oo dad cilmigii qiimeynaya aanan helin markaan dayday fa maknuunun ladaya mid ii kaydsan ha noqda cilmigu wa muktatam oo aan qariyo intaan ciil u dhiman lahaa kuwii aad u sheegta iska baxay oo wixiiba igu iguma dhaleeceeyo igu ceebeeyey cilmigaygu ha ii qarsoonaado oo maknuunku waa wixii ilaashanaa mid ilaashan oo waxa weeyaan aan laabtayda ku haystay oo ii qarsoon ha ii noqda buu faman muna manaca faman al aljuhaala faman manaxa aljuhaala qofka u fidiya wax ma garato cilman aqoontii qofka ufidiyo qaala allahu qaala rasuul ku dul akriya kuwa wax ma garatay adaacahu mid dayacay buu noqonaya dad kuwaas ula dul taagnaata aan kaa qabanaynin oo aan danaynaynin cilmigaa waa dayacad waman manaca almustawjibiina kuwii mutaystay rabay ka ka manciyo ula ugeyn waayaan faqad dalama uu dulmiyey kaasina iyagii markaa kuwan aan iga qabanaynin waxa uga xaqle kuwa kaloo u baahan haddaan markaa halkan ku hayo kuwaana waan dulmay cilmigiina waan waan lumiyey wakaatibu cilmi diini cilmiga diinta ninka ka qariya canman yuriiduhu cidda danaynaysa ee doonaysa yabuu wuxuu ku la noqonayaa biawsaarin culaysyo wa ismin iyo dembi idaa katama markuu qariyo cilmigiioo lagaa doonaya haddaad qarisana dee waa dembi weyn waxa weeyaan man su-ila can fakatama uljima bilijaamin min naar qofka cilmi la weydiiyo ee qariya xakamo naara ayaa afka loo geliyaa qowlalada loo geliyaa maalinta qiyaamaha markaa de cilmiga dadkii u baahnaana waa inaad usii dayso kuwa uu ku dhex dayacmayana waa inaad cilmiga kudhex daya inaad kala tagto ood cid kaloo markaa waxa weyaan cilmigii qiimeyneysa aad ula tagto sa'ala lmusaniyu musani baa wuxuu weydiiyey ashaaficiya shaafici can sixati caafimaadkiis fi maradihi aladii maata fiihi xanuunkii uu markaa u dhintay waa gabay aad u dheer baan umalaynaya ya xoog buu udheeri midka ah, gabaygani malaha waktigana waa iska gabagabooy saacad min ku jirta ya waxyar baa ka dhanaanay allah saacaddaa iska ahaato sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed marka qaafiyadii miimka intaasubaa waynu ka galnay waxay noqonaysaa insha allahu taala bal wakti dambe inaynu soo iclaamino kitabka aynu dhamaystirno indi ilahay idhaa waa tobankii dambe oo laysu iman maayo halkaasay ku joogi doontaa insha allahu tacaala waa la soo iclaamin doonaa biidn illahi waynu iska dhamaystiri doonaa diiwaanka imaamka wasala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam